الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول المؤلف أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى meeshaas wa akhbaranaa abu camrin alxiiri hadalkaas waxoogaa xadif baa ku jira cidda wa akhbaranaa iska leh mu'alifka ma aha waa abu isxaaqin almusaki waay waxaad ka garan kartaa sanadkii hore haddaad dib ugu noqoto waxaa ku qoran akhbaranaa abulxasan ibn abi isxaaq almuzaki qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa abu camrin alxiiri marka abu camrin alxiiri ninka wax ka warinaya waa abulxasan aabihi oo abu isxaaqin almuzaki ah sidaas daraaddeed waa akhbaranaa isagaa iska leh waxaad marka ka dhigaysaa qaala abu isxaaqin almuzaki wuxuu yidhi wa akhbaranaa waxaa noo warramay abuu camrin alxiiri baa noo warramay ninkan soo marna wey macnaa axmed ibnu moxamed xaafid imaama buu ahaa qaala wuxuu uhi xadaanaa moxamed ibnu yaxya alduhli wa moxamed ibnu idriis almaki wa samictu waxaa kaloon maqlay buu yihi alxumaydiya ayaan maqlay yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay sufyaan bna cuyayna ayaan maqlay yaquulu isagoo leh aliimaanu iimaanku qowlun waa odhah afka laga yidhaahdo wa camalun iyo qalbigoo laga yidhaahdo wa camalun iyo camal qalbiga lagaga camal falo xubnahana laga camal falo yasiidu wuu siyaadaa wayanqusu waa isdhimaa fa qaala markaasaa wuxuu yidhi lahu sufyaan wuxuu ku yidhi akhuuhu walaalkii ibraahim ibnu cuyayne ahaa ibraahiim ابن عيينة ابن أبي عمران الهلالي بس يعني ابن عيينة يعني ولا الكوين طيب ولا ضعيف يعني وحيري يا أبا محمد أبو محمد أو سفيان معينك وضع الكي تقول ما الله لذا ينقص وأسلم يا إيمانك ما الله لذا إيمانك ونسقامه فقال مركز وحيري السفيان اسكت يا صبي يبرد aamus buu yidhi ciyaal ciyaaliyo yacni waxa weye ciyaal baa tahay amus waxaama ogaranaysa waxaad meesha ku haysa ma jire balaa iskaba dhaaf inuusan nusqaamaynin yanqusu wuu nusqaami buu yidhi xataa laa yabqa ilaa aysan hadhin minhu iimaanka xaggiisa shay-un waxba uusan ka hadhin nuqsaanta iimaankii isdhimiddiisu waxay gaadhaysaa si usii socdo marka dambe inuu dhammaado oo كل جيبة مركا وضت صوب يعني النقص ما كوب الله منا يو اسلم يا واسلم يا واسلم يا إلى رمانتي دمار مر يعني واحد قيمته قد ما يسألك أثر كاسي واحد صوصاري أجر بشريعة كصوص صاري كتاب في كتابه الشريعة سيدوك اللي توحى صوص من بطة في الإبانة سنة كيسون وصحيح طيب وعقدوس يا مركا إن أي ماذا السلف رضوان الله عليهم ay qabeen iimaanku inuu ka kooban yahay saddexdaa tiir oo macnaha waxa weeyaan ictiqaadka iyo nudqiga carabka iyo camalka jawaarixda wa qaala alwaliid ibnu muslim wuxuu yidhi waliid ibnu muslim addimishqi samictu waxaan maqlay buu yihi alwsaaciya ayaan maqlay wa maalikan iyo maalik wa saciida bna cabdilcasiis وسعيد بن العبد وسعيد بن عبد العزيز بن مقلي ينكرون ايغو انكريه سعيد ابن عبد العزيز التنوخي الدمشقي من حافظ ايها فقيه دمشق في عصر والديه شري الامام احمد وحوري ليس بالشام اصح حديثا منه ليس بالشام اصح حديثا منه شام ما جوغو ورنين حديث كيس يعني كصحيح حسن حق حديث طيب marka wuxuu yidhi yunkiruuna iyagoo inkiraya ayaan maqlay buu yidhi calaa man cid korkii iyagoo ku inkiraya yaquulu leh iqraarun weeye iimaanku waa qirid oo bilaa camalin camal la-aan ah waa qalbigoo laga qiro laakiin camalku shardi ma ah laazim ma ah hadduu ruuxu qalbigaba ka qiro ka ogolaado intaasi way ku filan tahay oo ruuxii mu'min wey sidaa dad kale iyagoo inkiraya oo ku diidan arrinta baan maqlay yidhi macna ayb yunkiruuna iyagoo inkirsan baan maqlayoo diidaya calaa man cid korkii yaquulu odhanaya iqraarun weeye iimaanku qirid bilaa camalin iqraarun yani waxa weeyaan qalbigoo laga qira wey macana iqraarun sida qolyaha saa odhanaya isku diidan yihiinna waa murji'ada saa inoo soo socoto iyagaa waxay qabeen macnaha waxa weeyaan say yani firaqdooda u kala gedisan yihiinba hadalkaasi iyagaa iska leh iqraarun weeye bilaa camalin wayaquuluuna waxay leeyihiin sidoo kale laa iimaana iimaan ma jiro yaa odhanaya awsaaci iyo maaligii saciid aimadaa salafku wayaquuluuna waxay leeyihiin laa iimaana iimaan ma jiro ilaa bicamalin ilaa camal inuu la jiro mooyaane ilaa bimusaaxabati camal inuu camal ruuxu la yimaado mooyaane iimaan maba suuroobi karaba qalbigaygaa iimaan ku jiraa oo muumin baanahoo qalbigan ka rumaysna wax camaloo ilaahay loogu dhowaadana la imaan maayo sidaana mu'min baan ku ahay warkaa waa diideen a'immadii salafku ridwaanullaahi calayh waa diideen laa iimaana ilaa bicamal bay taagan yihin meesha waxaad ka garanaysaa marka inuu camalku rukniya rukni inuu yahy yacni waxa weeyaan iimaanka saxiixa ah ee ruuxuu ilaahay subxaana wa tacaala uu janno kaga mudanay cadaabna kaga badbaadayo baa saddexdaa tiir leh saddexduba waa saddex tiir oo midkood uusan ka kale kaa kaafin karaynin w laabudda ictiqaadka qalbigana waa in la helo nudqiga lisaankana waa in la helo jawaarixda camalkoodana waa in la helo walaa yujzi'u axaduhaa can ilaakhar saddexdaa mid midka kale kaa deeqi kara ma jiro saddexduba waa arkaan wey macanaa saas weyaan ayib qultu waxaan idhi buu idhi وإمامك كتابك إسكالي أبو عثمان السابوني قلت وحاربولي فمن روحي كانت أي أهاتي طاعاته داعو ينكيس وحسناته يحسنو ينكيس أكثر من أي بدنت فمن كانت روحي أهاتي طاعاته داعو ينكيس وحسناته أكثر من أي بضنتهي فإنه إسوه أكمل مد كامل لما بضوي إيمانا حق إيمانك minman cid buu ka kaamilnimo badan yahay xagga iimaanka kaana ahaaday qaliila taacati daacadiisu miday yar tahay kahiira almacsiyati macsiyadiisuna ay badan tahay waalghaflati iyo moogaantiisu ay badan tahay waalidaacati dayicidiisu badan tahay macnihii buu sharxayaayo wuxuu doonayaa inuu ina fahansiiyo iimaanka inuu kala badan yahay oo kala kaamilsan yahay oo naqsi iyo dhimanaan iimaanka ay gelayso siday ku gelaysaa wuxuu ruuxa daacadiisa iyo xasanaadkiisu ay badan yihiin xagga iimaanka waa ka kaamilsan yahay iimaankiisuna waa ka dhammaystirnaan badan yahay ruuxa daacadiisu ay yarta macsiyadiisu madbadanta halmaankiisi iyo moogaantiisu badan tahay alle uu halmaansanyao moogi dayaciddiisa uu waajibaadka dayacayo ay badan tahay kaas iimaankiisu waa ka kaamilsan yahay ode nabiga sal lla lay slam xadiistay ku caddahay akmalu lmu'miniina iimaanan e eh, axsanuhum khuluqa soomaail akmal haddii la sheegay kaamil baa jira soo ma kaamil baa jira ka ugu kaamilsan baa laydhi mid kaamilahoo kaasi ka sitaa laga fahmaya waxaa kaloo laga fahmaya meesha ka imaanaysa naqsina waa ka imaanaya لأن أكمل هدو يمادو نوا ولازم صلصي معنا طيب نقصك إيا كمالكنا وحيكو إيمانيسا كل بطاعاتك إيا معاصد معاصدنا وحا كدلنيسا نقص الإيمان طاعاتكنا وحا كدلنيسا كمال الإيمان صلصي معنا طيب وسمعت وحا المغلي يقول الحاكمة أيان مغلي أبا عبد الله أها أي حافظك أها وأبو عبد الله آه، ابن بيعوان صاحب المستدرك يقول استغفر الله مغلي سمعت وحان مغلي أبا بكر على مغلي محمد ابن أحمد ابن بالويا الجلاب ابن باكوية ويقرأ لكن من باكويا ذا سوال وي بالويا ويا معنا طيب بالويا كتبت تراجم كساسة كقرأ طيب سمعت وحان مغلي أبا بكر بام مغلي محمد ابن أحمد ابن بالويا الجلاب يقول الله سمعت وحان مغلي أبا بكر بام مغلي muxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma ahaa yaquul isagoo leh samictu waxaan maqlay axmed ibnu saciidin aribaai yaquul isagoo leh qaala wuxuu yidhi lii aniga wuxuu igu yidhi buu yidhi cabdulaahi ibnu aahir ayaa wuxuu igu yidhi cabdulahi ibnu aahirka waa ninkaan soo marnay ninkii amiirka ahaa ninkii amiirka ahaa qisadiisa aynu soo marnay weeyaan ayb wuxuu yidhi qaala lii wuxuu igu yidhi cabdulaahi idinku tubqiduuna waad haaulaai kuwa haaulaai alqawmi haaulaai alqawma qowmkan waad necab nacabtihiinoo waad nacaysaan jahlan yani yani jahlan jahli dartii baad u nacaysaan macnaha yani idinkoon si fiican u garanin oon yani waxay yihiinba si fiican u garanin baad nacdeen wa ana aniguna ubqiduhum waa nacayaa buu idhi can macrifatin garasho xaggeed yaan ka nacayaa buuidhi anigu waa nacmhay buuhi idinkuna waad nacamti laakiin waan idinka aqaanaa buu leeyahy qowmku waa qowmkay waa murji'ada waa nimanka murji'ada la yidhahda ahlu sunno ku khilaafay mas'aladan masalat liimaan iyo masaa'il kale marka wuxuu leeyahay idinku si fiican maydaan nimankan u dhexgelin oo waxay qabaan maydaan si fiican u ogaanin laakiin korkaa unbaad intaad wax ka ogaateen baad nacdeen sidaas daraaddeed can macrifatin aqoon iyo garasho aan u leeyahay yaan ku nacay buuhi manaa garasho iyo aqoon buuxdo oon u leeyahay taasaa keentay naciibka aan nacay buuhi manaa ayib yaa axmedu axmedow inakum idinku tubqiduuna waad nacaysaan buuhi waad nacabtihiin haaulaai alqawma jahlan waa murji'ada wa ana aniguna ubqiduhum waa nacaya waa necbahay can macrifatin ina awala amrihim nimankaa arrinkooda bilowgiisu annahu waxa weeye annahum iyagu laa yarawna ma arkaan lisultaani suldaanka uma arkaan daacatan wax adeecid ah horta halkaasay wax ka bilaabaan buuhi arrintoodu waxay ka bilaabataa madaxda in la ateeco oo wixii macruufoo shareecada ka soo horjeedin lagaga amar qaato ma qabaan buuhi ma ictiqaadinayaan taa iyaga taqriiban waa yani waxa weeyaan waa asal min usuuli ahli sunna waاljamaca taacatu ala'imma iyo salaatiinta in la ateeco yacni waxa weeyaan fii xuduudi sharc wixii shareecadu wixii macruufee shareecadu ay ogoshahay in lagu ateeco oo lagaga amar qaato oo lagaga dambeeyo aslun min usuuli ahli sunna waljamaca wey marka wuxuu yidhi asalkaa horta inay diidaan buu arrinkoodu ka bilowdaa buui ayib inna awala amrihim arrinkooda bilowgiisu waxa weeye annahum iyagu laa yarawna ma arkayaanoo ma ictiqaadiyaan lisultaani ninka madaxda a taacatan wax adeecid ah in la ateeco laga dambeeyo ma qabaan buuri oo waxay qabaan macnaha in lagu baxo khuruuj sida maalan waxa weeye yani khawaarijtoo kale taasi waa bilowga arrinkooda buuri wahaanii ka labaadna waxa weeye waxaa kalooy qabaan annahu amar ya shaniya laysa inuusan ahaanin liliimaani iimaanka cindahum agtooda qadrun wax qadar ah iimaanku agtooda wax qadar a ma leh iimaanku dhammaantii agtooda waa isku midoo dadku qiyaas ay ku kala sarreeyaan ma leh kulligii waa hal juz oon qaybsami karin waay dadkuna ayna ku kala badan karin waay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay buuhi laa astajiizu ma bannaysanayo an aquula inaan idhaahdo iimaanii aniga iimaankaygu ka iimaani yaxya bnu yaxya weeye yaxya bnu yaxya iimaankiisa iyo iimaankaygu waa isla egyihiin inaan idhaahdo ma bannaysanayo uma arko inay ii bannaanta walaa ka iimaani axmed ibni xambal buu yidhi iimaankaygu waa iyo iimaanka axmed ibnu xambal baa isla eg inaan idhaahdo inay ii bannaan tahay uma arka bu ayib wa hum iyaguna yaquuluuna waxay leeyihiin iimaanunaa iimaankanagu ka iimaani jibriila wa mikaa'iila axmed iyo yaxya warkooda ka babaxe jibriil iyo mikaa'iil iyo iimaankoodi iyo iimaanka nagaaba isleeg bay dheh halkaasay qabanba saas maana ayib masaladu ninkaa yaxya bnu yaxya ee uu hadda ku keenayo macnaha waxa weeyaan uu leeyahay ma aha inaan isku iimaannahay waa sheekh sheekh khuraasaan baa la dhihi jiray imaamu casrihi buu ahaa a'immadii salafkuuna ahaa laba boqol iyo labaatan iyo lix ayuu dhintay طيب وننك أقول يحيى, يحيى الظهلي ما رأيت رجلا أجل ولا أخوف لربه منه آه. ولقي ما أرقبني ننك وين حق عبسيد إلهي لقبقنا سبحانه وتعالى ننك عبسي بدا ولقي ما أرقب الإمام أحمد بائسان وحوري ما أخرجت خراسان مثله خراسان دولك الليل هذا نين إساق اللهم إذا مصر صارين بولي نين أذو قيب بلنبو أها يحيى بن يحيى marka nin waa kaasi waa midkaasi axmed ibnu xambalna de waad garanaysaan imaam ahlusunna waljamaca ayib ninka amiirkae marka cabdullahi ibnu taahir wuxuu leeyahay <clears throat> aniga ma qabo buu leeyahay yacni inaan raggaas gaadhi karo oon la iimaan ah murji'aduna waxay qabaan iska dhaaf raggaasi jibriil iyo mikaa'iil malaa'igta iimaankooda iyo iyaga iimaankooda inuu isku mid yahay ayib masaladu marka waxa weeye asal bay u noqonaysaayo asalku waxa weeye hal iliimaanu kullun laa yatajazaa iimaanku ma hal shay oo aan qaybsami karin oo dadkuna ku siman yihiinba mise iimaanku waa qaybsami karaa dadkuna waa ku kala sarreeyaan murji'ada iyo khawaarijta iyo muctasiladu waxay isku waafaqsan yihiin الإيمان كل لا يتجزأ إيمانك وهل شيء أن قيب أقبل كرين ضدكنا أين كوكلا سرين ولو أي مركا كلا بحي دونان سنو أهل السنة والجماعة نوحي قبان معها إيمانك وقول يا عمل اعتقاد وانا قيب سمايوه hal qayboon qaybsami karin ma ahe wuu qaybsami karaayo waxaa dhici karta qaar inta la waayo inuu qaarkii kale soo hadho oo markaa iimaan naaqisoo kala dhiman uu ruuxu yeesho dadkuna iimaanka waa ku kala sarraynayaano midna iimaankiisu waa kaamil midna iimaankiisu naqsi baa ku jira naqsigaa haddana sii kala daran wahaakadaa cinda ahlisunna اsunna waاljamaca aliimaanu yatajaza ama cinda hayrihim faliimaanu kullun laa yatajaza halkaasay masaladu unoqonaysa mar hadday qabaan marka iimaanku inuu yahay kullun laa yatajaza murji'ada iyo qolyaha kale sidaas daraaddeed ma dhici karto jibriil iyo mikaa'iil iyo ambiyada iyo rususha iyo shuhadada iyo dadka addoommada mu'miniinta ka ugu dembi badan waa isku mansilay leeyihin xagga iimaanka ah, soo ma jeed yacni dhammaan khalqigu waa isku wada iimaan oo iimaanku wax qaybsami kara maaha قلنا سو مكر الدين يوح ليه ساس يجو قبان أنا قلنا إلى ما أه في ملاك الرسول إياه أنبياء إلا وركوا إسكبر داي حتى صالحين تي علماء ووين أن إسكو إيماننا هي مقبول فعلا المذهب للسنة والجماعة يا سيدا سمعنا طيب هذا الكاس ابن طاهر وحسو أروريي كتابك المنهج الأحمد في تراجمي أصحاب أحمد طبقات الحنابلة isagana waa ku yimid sidaas macnaha ayib wuxuu yidhi wasamictu waxaan maqlay buu yidhi imaamku alxaakima ayaan maqlay yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay abaa jacfarin baan maqlay moxamed ibnu saalix ibnu hani waa iqa yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay abaa bakrin moxamed ibnu shucayb yaquulu isagoo leh samictu isxaaq ibnu ibraahim alxandali ibnu rahwiya wey yaquulu isagoo leh qadima waxaa soo galay ibnu mubaarak baa waa magaalo caan oo la yaqaano magaalooyinka waaweyn ee khuraasaan ka mid ah rag badan bay soo saartay oon caadi ahayn ayb qadima waxaa soo galay ibnu mubaarak baa soo galay alraya ayuu soo galay fa qaama waxaa istaagay ilayhi xaggiisa waxaa isu taagay rajulu nin baa isu taagay oo min alcubaadi ka mid ah cabdullahi mubaarakda waad garanaysaan imaamkii min salaf ka mid ahaw saas macnaa ayb mushkilada dad badan haysata waxa weeye a'immadan hadda warkooda lasoo guurinayo iyo wadaad mutaakhiroo sida bayjuuri oo kale ah waxay u kala yihiin maba jirba saas man bayjuuri iyo laqaani iyo imaamulxaramayn iyo qolyo waayahan dhow oo wax badan ba aan inaga fogeyn iyo raggan oo aimadii salafka ee quruntii saddexdayd ku jiraa dadka qaarkood waxbaba uma kala ahaba sidaas daraaddeed ibnumubaarak ma yaqaanaan waxay yaqaanaan bayjuuri bay yaqaanaan adigu bayjuuri war uga sheeg laakiin ibnumubaarak maba yaqaanaanba saas maana mushkilada jirtaas wey qadima waxaa soo galay ibnu mubaarak baa soo galay arraya ayuu yimid faqaama markaasaa waxaa istaagay ilayhi xaggiisa waxaa isu taagay rajulu nin oo min alcubaadi ka mida ah, dadka cibaadada badan ayb ninkaasoo addannu malaha bihi isaga loo malaynayaay uu yahay annahu isagu yadhabu inuu tegayo madhab alkhawaariji khawaarijta madhabkeeda inuu ku tegay ninku waa cibaado badan yahay sida la filayee la malaynayana waxa weeye nin afkaartii khawaarijta iyo madhabkoodii ku qanacsan inuu ahaa saasaa la malaynayay buuri yacni waxa weeye lama hubin laakiin waa sida yani waxa weeye laga laga filanaya ama laga malaynayo macanaa ayib ninkaasoo addannu malaha bihi isaga loo malaynayaaye uu yahay annahu isagu yadhabu inuu ku tegayo madhab alkhawaariji khawaarijtu meeshii ay ku tageen iyo meeshay mareen macna oo afkaartoodii inuu cabsan yaha wato ninkaasaa usoo istaagay ibnu mubaarak rayi markuu tago magaalada la yidhaah ayuu soo istaago u yimi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ninkii lahu ibnu mubaarag wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan abuu cabdiraxmaan ow maa taquulu maxaad leedahay ood ka qabtaa fii man cid dhexdii ciddaasoo yaznii sinaysanaya oo wayasriqu xadaya oo yashrabu cabaya alkhamra khamrada cabaya maxaad ka leedahay ruux sinaysanaya oo xadaya oo khamrada cabaya maxaad ka dhihi lahayd buuli ma gaalbaa mise waa mu'min su-aasha saasuu u weydiinaya ayib qaala ibnu mubaarak marka wuxuu yidhi laa ukhrijuhu anugu ka bixin maayo ka saari maayo min aliimaani iimaanka ka saari maayo anugu iimaanka ka saari maayo macnaha marka waxa weeye waa mu'minun naaqisuliimaan waay ah, saas way macnaha yacni waxaad leedahay mu'minun biaacatihi yani waxa weeyaan naaqisu liimaan bimaciyatihi w macsiyadaa uu galayna iimaankiisiibay dhaawacaysaayo wax u dhimaysaayoo kamaalkiibay u diidaysaa asalkii iimaankuna ma burinoo ruuxani waa ruux mu'minoo macsiyada iyo dembigaa uu galay iimaankiisi ma burinin markaasaa wuxuu yidhi ninkii faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa abaa cabdiraxmaan abuu cabdiraxmaanow calaa kibari sinni da'weynan korkeed ayaad sirta waxaad noqotay wuhi murji'an baad noqotay da'daas aad joogto baad haddana murji noqotay buuri ah, ilaa ninku markuu da' gaadho oday noqdo xagga toosnaanta iyo caqiidada iyo salaadaa ila taaga baa rabaa inuu galo halkaas inuu markaas masaajidda galo oo xaroodo oo caqiidada saxdo oo xagga adaa la yaqaano soo ma laakiin oday weyn oo haddana wax ka hadlaysan yihin waa ceeb wa calaa kibari sinni سرت مرجع أمبل ده هذا سعد ولي بهذا المرجع كل قطيب معنا طيب فقال وحولي لا تقبلني إما أقبل يسبوري المرجئة مرجئة يقبل ما يسبور هذا إذا دور نويه أنا نكمل نقضه إيه ما يمر مرجئ إيه لما يسبور طيب محايا لي المرجئة تقول وحي لا هاي أي قبان حسناتنا حسنات كنقو مقبولة والله أقبل ما يسبور waxaan daacaad la nimid horta iyadu waa la aqbalayoo meel bay yaallaan haye wa sayi'aatunaa dembiyadanadi iyo xumaanyaalkaan samaynaynana maqfuuratun waa la dhaafay ah, iyadana waxa weeyaan la tirba mma xisaabsana saasay qabaan buuhi walow calimtu haddaan ogaan lahaa buuhi annii anugu qubilat in la aqbalay minii xaggayga xasanatun hal xasana in layga aqbalay haddaan ogaan lahaa la shahidtu waxaan marag furi lahaa annii anugu fi ljannati inaan jannada gelay marka aniyo murji xaggan isaga imaanaynaa iyaguna waxay qabaan dunuubtoodii oo dhan in la dhaafay waxay daaca la yimaadeenna kulli in la aqbalay aniguna hal daaca in layga aqbalay haddaan ogaan lahaa waxaaban qiri lahaa inaan jannada ku jiro inaan jannada gelayo macanaa yacni waxa weeye ma hubo wey hal daaca in layga aqbalay hal dembiya in la ii dhaafayna ma hubo halkaasaan taagna ayaguna cagsigaygay taagan yihiinoo dunuubtoodiina la wada dhaaf daacaadkoodiina la wada aqbal aniga murjiya xaggeen isaga imaanana wey marka ah, saas wey macana murji'o iyeeli mayso maxaa yeelay fikrad ahaan baan ka fogahay wey macana isku meel ismeel isugu imaan mayno wey macana iyaguna iyeeli maayaan aniguna hadda waxa way halkaas ka joogaa ninku markaa muxuu rabay in la yidhaahdo dadkaasi iimaanka lagu ogaa inay mu'miniin yihiin ee haddana sinaysanaye khamrada cabbaye ee yacni wax xadaya ee wax dilaya ee haddana tukanaya ee cibaadaysanaya ilaahayna rumaysan subxaana wa tacaala wixii rumeeye la yidhina rumaysan markuu diiday in la yidhaahdo waa dad mu'miniin ah laakiin iimaankoodu dhiman yahay muxuu rabay in la dhaho marka ya muxuu rabay in la yidhaahdo waa gaalo soo ma waa gaalo oo markaa wuxuu qabaa dee dunuubta waaweyn in lagu gaaloobayo soo ma sidaas daraaddeed wuxuu ahaa nin cabsan afkaarta khawaarijta soo ma leanna dembiga weyn in lagu gaaloobayo khawaarijta qabta sidaan u tegi doonno shirkiga iyo iyadee dunuubta diinta lagaga bax meesheeda laakiin dunuubta aan diinta lagaga bixinay waaweyne weyne kabaa'irta taa way wax laga hadlay macana saan u tegi doonno insha allahu tacala ayib sidaas daraaddeed baa ibnulmaarig markuu ku jawaabay madhab ahlusunna waljamaca ee uu yidhi anigu ka saari maayo iimaanka ayuu wuxuu yidhi murji'i baa tahay leanna murji'ada iyo khawaarijtu laba khad oo iska soo horjeeday kala taagan yihin murji'aduna waxay taagan tahay ruuxa noocaasoo kale dunuubtaa gelaya waa mu'min kaamiluliimaan iimaankiisu dhammaystiran yahay waxbaba kama dhimanaba jibriil iyo mikaa'il iyo isagiiyo nebi maxamed iyo dhammaantood waa isku iimaan halkaasi taagan yahy qoladanna waxay taagan yihiin inuu iimaan yeesha iskaba dhaafay waa gaal diinta ka baxay dhiiggiisuna waa banaaye soo laba khad oo kala fog maaha ahlusunna waljamaca marka dhexdaa madhabkooda sidii lagu yaqaano wasadka ah waxa weeyaan ma ahee iimaan dhammaystiranna u sugi mayno sida murji'adoo kale khilaafan lilmurji'a diintana ka saari mayno khilaafan lilkhawaarij bal waxaan leenahay waa mu'minun ناقص الإيمان سو وجه صاص معنا جوابته مركا ابن المبارك هلكاسه مركا كوسليسنت معنا طيب ثم كذبنا ذكر وحو الشيقي عبد الله بن مبارك ماشى او مري وحو عن ابن شوذب وحو كالشيقي اثر بوكينا يا عمر بن الخطاب او دليشنا يا مركا ثم كذب ذكر وحو الشيقي عبد الله بن مبارك عن ابن شوذب وحكى شيغي ابن شوذب وعبد الله بن شوذب الخراساني ابو عبد الله البلخيوي صدوق عابد بقتل ما حافظ بن حجر التقريب عن سلمة بن كهيل وحكى كورنيا عن سلمة بن كهيل الحالة وكورنيا وتابعي طيب ثقة ويحضر حضرمية عن هزيل ابن شرحبيل كوفي ويا اه او ثقه ورجي أه. معنا جاهلية دينا نولا اسلام كان نولا كان الله كل من صلى الله عليه وسلم طيب حسين بن شرحبيل الكوفي قال وحوري قال عمر بن الخطاب وحوري رضي الله عنه لو وزن هدي الذي لميزامه إيمان أبو أبي بكر أو بكر ايمان كيس سهدي لميزامه بإيمان أهل الأرض ضدك رنك كن الإيمانك ذهدي لميزامه أولا ماذا كفض الله سصاره لرجح وحرجح ملها إيمانك أبو بكر بالرجح ملها عليسك أوليها إمامك أبو بكر إيا كمال كيسا ahlulardiga dhulka inta joogta saxaabadii baa nool markaas saxaabu rasulillahi sal ly slam baa nool haddii raggaas oo dhan iimaankooda kafad la saaro iimaanka abuubakarna kafad la saaro iimaanka abuubakar baa ka xoog badnaa lahaayoo rajixla oo kafadu xaggiisa u liicila saas man ayib lanna sidiiq lumma waay ayib aarkaas waxaa soo saaray cabdullahi ibnu abi axmed baa ku soo saaray fi sunna سيدو كليتو الإمام أحمد في فضائل الصحابة إستغنى وكسو صاري ذهبنا سير علام النبلاء أي كتل بامي قصة داس عبد الله المبارك بكسو أروري أين هذا الصور شاكني طيب حكتو سيسا مركة عمر المخطب رضي الله عنه هذا الكيسا وحا كعت مذهب كأهل السنة والجماعة أو أه إيمان كددكو إني كلا سرية صح آه لأنه وحوي أو بكر كليجي iyo ahlul ardigiibaa iimaankoodii weliba abubakar iimaankiisu ka xoog batay soo saas ma ruux ruux ka warran marka haddii loogu bandhigo waa ka xoog badan yahay ambiyadii iyo rusushii ka warran waa ka sii xoog badan yahay wahaakada dadku isku iimaan maho iimaanku isku darajo maaha saas maanaa ayib qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay abaa bakrin baan maqlay muxamed ibni cabdillaahi moxamed ibni cabdillaahi ibni moxamed ibni zakariya madkii azahidi ee zaahidka ah ayib yani waxa weeyaan xusein ibnu xarbigaas xusein ibnu xarb ibn cabdillahi ibnu sahl nin faqiih oo muxadita buu ahaa walaalkii ayuu oo nin caana ahaa oo nin cibaado badan buu ahaa walaalkiisa axmedkaas axmed ibnu xarbigaas nin cibaado badan buu ahaa nin faqiihana wuu ahaa nin oo duulaamada iyo jihaadkana ka qaybgalu ahaa laakiin waxaa tirsan jirtay nimanka la yidhahdo murji-ada xisaabsan jirayoo ragga ay xisaabsadaan oo culimmadooda ay ku tiriyaan buu ka mid ahaan jiray walaalkii baa marka ka warramaya madhabkii uu qabay axmed walaalkii xuseen baa ka warramaya inuusan murji'ada madhabkooda qabin ee murji-adu ay iska sheegan jireen ilaa ninnin baa jira moogtay firaqu iska sheegtaan هذا قليها المارت آه، قليها الشاعر إيه هدي اللي هذا ورياء إذن أي أئمدي وولابة ترنيا شافعي أحمد إيو وأسكتر سنيا لكن مركي أقواش هذا إيه اللي سفيري وحا ماشا وكقر شتان ما بينهم واحد اللي ما معنا مركا واترسن سنجر معنا طيب سمعت وحا المغلي بن الحسين بن حرب بن مغلي أخا أحمد بن حرب نها الزاهدي أها يقول السقولي أشهد وحا قير يا أبوري ana diina axmed ibni xarbin axmed ibnu xarbi diintiisa inay ahayd alladii diinkaasoo yadiinullaha uu ka alle yadiinullaha alla uuga diindhiganayay bihi isaga inuu ahaa ana aliimaana iimaanku qowlun wey wa camalun wey yaziidu wuu ziyaadaya waa yanqusu wuu nusqaamaya ma murjia marka ninkaas maya murji'adu labadaba ma qabaan qowlun wa camalunna ma qabaan yaziidu wa yanqusuna ma qabaan saas way ayib wayactaqidu waxay ictiqaadsan yihin buu idhi halkaa masaladii iimaanka ayuu marka halkaa kaga baxay farac ama furuuc raacsan ayuu markaa daba dhigi doonaa insha allahu tacaala aimada salafku marka cibaarooyin kala gedisan bay iimaanka ku tacriifiyeen iimaanka waxay ku tacriifiyeen tacriifaad kala gedisan tacriifaadka kala gedisan kulligood isku meel bay isugu imaanayaan شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب الإيمان أي أقواش أي مدى السلف كخلاصة كسمي لي هذا لا قيمة بضوي تارة يقولون هو قول وعمل مر أي مدى السلف كوحي لهذا إيمانك هو قول يعمل وتارة يقولون مرنا وحي لهذا هو قول وعمل ونية قولنا صاصي لهذا qolyahaasaa ku qeexa aimadii salafka ka mid wa taaratan marna yaquuluuna waxay yidhaahdaan qawlun weye wa camalun weye wa niyatun waatibaacu sunna waa waa macnaha waxa weeyaan qawl iyo camal iyo niyo iyo sunno raacitaankeeda dariiqii nebigu la raaco wa taaratan yaquuluuna marna waxay yidhahdaan a'immada qaarkood weye qawlun billisaan waictiqaadun bilqalbi wa camalun biljawaarix qaarna saasay dhahaan oo way tafsiiriyaan qawlun billisaan carabkoo lagu hadlo carabkoo lagaga dhawaaqo wa ctiqaadun bilqalbi iyo qalbigoo la ictiqaadiyo wa camalun biljawaarixi iyo xubnaha oo camalkii lagala yimaado markaasaa wuxuu yihi shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wa kullu hada saxiix kulli intaasoo dhan waa wada saxbu aimada salafka laga soo guurinay markaasuu iswaafajiyey aqwaashio wuxuu yidhi ina man qaala min asalafi aliimaanu qawlun wa camal araada qawla alqalbi wallisaan wa camal alqalbi waljawaarix a'immada kuwa yidhi iimaanku waa qowl iyo camal maxay ka wadaan qawlka waxaa gelaya qawlun lisaan iyo iyo qawlu lqalbi camalkana maxaa wada gelaya camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix soo ma sidaasaa marka qalbigii iyo carabkii iyo xubnihiiba iimaankii ay manaa waxaweye ay macnaa waxaweye wixi ay samaynaya uga mid noqonaya ayb wuxuu yidhi waman zaada alictiqaada ruuxa ictiqaad ku siyaadiyey oo tacriifta markuu qeexayo waa ictiqaadun ku siyaadiyeyna ra'aa ana lafda alqawmi ra'aa ana lafda alqawli laa yufhamu minhu ila alqawl اdaahir qolada ictiqaad ku dartay tacriifka iyo qeexidda waxa iyagu u arkeen qowluntu inaan laga fahmaynin ictiqaad ee laga fahmayo uun qowlka carabka saasay u qaateen aw khaafa daalika ama way ka baqeen qowlun wa camalun markii la yidhi waxay is yidhaahdeen war qowlunta amaa loo qaataa uun qowlullisaan carabka unbase loo qaataa oo markaasi dee ictiqaadkii meesha laga fahmi waayaa sidaas daraaddeed fazaadu lictiqaada bilqalbi saas daraaddeed bay u siyaadiyeen si ay yacni cabsidaas waxay ka baqeen in laga fahmi waayo ictiqaadkii qalbiga ama waxay u arkeenba inuusan faa'iidaynaynin saas daraaddeed bay lil iyo caddayn waxay ugu dareen ictiqaadulqalbi bay ugu dareen qolyahaasaa yihiin waa saas waman qaala qawlun wa camalun waniya qolada yidhi waa qowl iyo camal iyo niyo yidhina waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi alqowlu yatanaawalu alcitiqaad wa qowla allisaan wa ama alcamalu faqad laa yufhamu minhu niya fazaada dalika qolada ku dartay niyada ku dartay niyada waxay ka wadaan niyada waxay ka wadaan camalulqalbi bay ka wadaan camalulqalbi bay ka wadaan qowlun waxay yidhaahdeen yacni qowlu lisaan iyo ictiqaadu lqalbi intaa markay sheegeen ayaa markaa kadib camaluntii baa waxay is yidhaahdeen in amuu geli waayaa camalu qalbigii oo loo qaataa un camalu ljawaarixa markaasaa waxay siyaadiyeen camalulqalbigii kelimo ku tusaysa ayay ku dareen oo taah wa taah adiga waxa weeye yacni haddii ictiqaadun lagu siyaadiyana qalbiga qowlkiisii oo laga yaabo inaan meesha laga fahmin bay caddaynaysaa haddii waniyatun la siyaadiyana camalun qalbigii oo lays yidhi amaa meesha laga fahmi waayaa ayay waniyatuntu caddaynaysaa haddii qowlun wa camalun sidaa loo daayana waxaa la dhahayaa labadiiba afartiiba way soo gelayaano qowlu lqalbi wa qowlu llisaan camalu lqalbi wa camalu ljawaarix qolyahaas labadaa kelime ku gaabsadayna waxay is yidhaahdeen labadaasaa ku filanoo inta kale soo wada hoosgelaya ayib waxaa inoo haray cidda siyaadisay waatibaacu sunna ayaguna wuxuu yidhi faina falianna dalika kullahu laa yakunu maxbuuban cinda allahi ila biitibaaci sunna ayaguna waxay u siyaadiyeen lianna waxaasoo dhan dariiqii nebiga in la mariyo mooyaane shay ilaahay jecel yahay ma noqonayo ictiqaadka soo ma ictiqaadka iyo yacni waxa weeyaan camalka labaduba haddii aan sunnadii iyo dariiqadii nebiga la waafajinin shay ilaahay jecel yahay ma noqonayso shay la aqbalana ma noqonayso saas daraaddeed bay qoladaasina waxay u raaciyeen waatibaacu sunna أقواش كل جود مرك إسكوميل بإيمان سا خلاص هذا وحكو إيمان سا مرك للصوروري أو للصحوري وركو حسقو إيمانية مذهب أهل السنة والجماعة وحويان في في تعريف الإيمان اعتقاد القلب يو إيوه. قول اللسان يو إيوه. عمل الجوارح اعتقاد القلب قال وح السوق ليه قول القلب يعمل القلب وحنو من اللي وضع هنا كلا تلمانين qawlu qalbi maxaa la yidhahda maxaa laga wadaa qawl qalbiga ya waxaad kala saartaan qawlu lqalbi iyo camalu lqalbi kala saara aye sax wey qawlu lqalbi waxa weeyaan waa tasdiiqa waa rumaynta iyo qiridda waa inuu shayga rumeeyo rumayntaa wixii ka siyaasanoo qalbigu qabto ama qalbiga ka soo fula camal baa la dhahaa oo maxaa gelaya inuu u qasto shaygii oo niyadii ah waxaa soo gelaya inuu shaygii jeclaado ilan jacaylku qalbigu ka dhaca soo ma waa camalulqalbi waxaa soo gelaya inuu ka baqo baqdintu waa camalulqalbi waxaa soo gelaya inuu rajeeyo rajadu waa camalulqalbi wahaakadaa waxyaalahaasoo dhan baa camalulqalbiga laga wada tasdiiqa iyo rumayntana waxaa la yidhaahdaa waa qowlun qalbi baa la dhaha saas maanaa marka ictiqaad marka lagu yidhaahdo labaduba waa soo gelayaan alictiqaad waa inuu shamliyo qowlun qalbi iyo camalulqalbi labaduba waa inay soo galaan saas maanaa ayib saasuu marka sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah aqwaasha a'immada uu u ururiyo isugu geeyey afartaa saddexdaa marka saddexdaasi in shaygii qalbigana ku guntamo carabkuna ku dhawaaqo xubnuhuna sameeyaan saddexdaa tiir inuu iimaanka qeexitaankiisu u yahay waxaa ku dureersaday ijmaaca salafka ridwaanullahi calayhim sida imaamkuba inoo sheegay inuu madhabkoodu sidaas yahay alimaamu alaajuri sidoo kale fii kitaabihi shariica wuxuu yidhi laa tujziu almacrifatu bilqalbi waltasdiiq ila an yakuuna macahu aliimaanu billisaani nutqan walaa tujziu macrifatun bilqalbi wa nutqun billisaan xata yakuuna camalun biljawaarix faidaa kamulat fiihi hadihi ahalaa alkhisaal kaana mu'minan markaasuu adiladii kitaabka iyo sunnada iyo culimmadii muslimiinta aqwaashoodii buu sheegay macna wuxuu leeyahay qalbiga uun in aad ka rumaysood ka garato kuma filla ilaa inaad carabka dhawaaqidiisa ku darto mooyaane carabka dhawaaqidiisa markaad ku dartana kuma filla ilaa xubnaha camalkoodii ay ku darmadaan saddexdaasi markay israacaan ayaa ruuxa marka iimaankiisii la helaya oo uu mu'min noqonaya alimaamu shaafici isagana waxaa ka sugan hadal noocaasoo kale uu leeyahay iimaanku markuu yidhi waa qowl iyo camal iyo ictiqaad markuu yidhi iyo kadib wuxuu ka dambaysiiyey walaa yujzi'u waaxidun min alaakhar aw kama qaal yacni saddexdaa midkood ka kale kaa deeqi maayo laba haddii la helo ka kale maqan yahay iimaankii ma jiro saddexduba marka waa arkaan عمل والركن الركن اعتقاد اعتقادك الركن ولا يغني أحدها من الآخر مدنا مدك كلكات ديق كل وإلا وضعه لكم على ساسو إيمانك كو إيمان كريا معنا إجماع بلا سوق قرون يا علماء بضم بسوق قرون يسا ومثلا الإمام البخاري عليه رحمة الله سيدة أبو القاسم اللالكائي وكوك يعني في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إمام البخاري مكسو قوري إمام البخاري وحوري لقيت أكثر min alfi rajulin min alculamaai bilamsaar famaa ra'aytu axada minhum yakhtalifu fi ana aliimaana qowlun wa camalun yaziid wayanqus imaamulbukhaari wuxuu ihi waxaan la kulmay in ka badan kun nin oo culimmadii wadamada muslimiinta culimmadoodii ah ma aanan arag buuhi hal mid oo iyaga ka mid a ah, oo khilaafaya in iimaanku uu yahay qowl iyo camal oo uu siyaadayo nusqaamayo weligay intaan culimmada muslimiinta dhex mareeyey kun nin oo culimmadii waaweynada muslimiinta ka mid nin arrintaa khilaafsan ma arag buul xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullaahi aarkaa markuu soo guuriyey oo wuxuu sheegay aahaartaasi uu bukhaari sheegayo si faahfaahsan waxaa usoo arooriyey buuhi ibnu abi xaatim iyo laalakaa'i asaaniidoodii bay kusoo guuriyeen waxayna ka soo guuriyeen buuhi can jamcin kaiirin min alsaxaabati waataabiciin wa kulli man yaduuru calayhi alijmaacu min alsaxaabati waaltaabiciin yacni ijmaaca culimmadu dadka uu ku wareego ee ijmaacoodu muctabarka yah saxaabada iyo taabiciintii a'immadii waaweyneed ah ayay ka soo guuriyeen saas wey macnaha marka مسألة هو مسألة نوع سمرك أهل السنة والجماعة أي أي ضوضو إجماع وضو كدو السدي إن إيمانك قول وعمل واعتقاد يهي يزيد بطاعة وينقص بالمعصية طيب يا خلاف سمرك أهل السنة وحا خلاف سمرك دور قلو ومسألة لك خلاف سمرك قلو كباد وانيونك لإرادة معتزلة إيا خوارجتها حقيقة خلاف سمرك khawaarijta iyo muctaziladu waxay qabaan aliimaanu qowlun wa camalun wa ctiqaadun bay qabaan iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad oo ahlu sunnuhu laftooda soo saa mayna qabin soo inta ahlu sunnuhu qabeen maaha ayib iyagii ahlu sunnaha maxaa u dhexeeya marka iyagii ahlu sunnaha iimaanka ha la qeexa marka la yidhaahdo qeexidda iimaanka isku mid bay ka yihin laakiin marka la xaqiijiyo waa kala tegayaan xaggay ku kala tegayaan waxay ku kala tegayaan sax ictiqaadka qalbiga carabka ku dhawaaqidiisa camalka marka la yimaado camalka iyo qowlka iyo ictiqaadka saddexdaba ahlusunna waljamaaca waxay leeyihiin ictiqaadka iyo camalulqalbiga qaarna yani ilan yani camalun qalbigu waa fara badan yahay waa intaasoo qaybood wey wax kastoo camaloo qalbigu uu sameeyo waxaa la yidhahdaa camalulqalbi xubnuhu acmaashay sameeyaanna qaarna waxaa la yidhaahdaa waa waajibaad qaar waa faraa'id qaar waa mustaxabaad iyo sunan iyo nawaafil wey soo ma carabku wuxuu ku dhawaaqo qaarna waa rukni oo waa shahaadateynki qaar waa waajibaad qaar waa mustaxabaad saas daraaddeed waxay leeyihiin ahlu sunnuhu saddexdaa tiir buu iimaanku ka kooban yahay ha ahaatee saddexda tiir saddexdaba waxyaalaha hoos imaanayaay waxay u qaybsamaan qaar lagama maarmaan ah oo iimaankii uusan asaxaynin la-aantooda iyo qaar iimaankii haddaan iyaga lala imaanin iimaankii uu asaxayo laakiin iimaankii naqsi uu gelayo maalan carabka waxyaalaha lagaga dhawaaqay daacaadka baa waxay leeyihiin qaarna rukni iimaanku uusan ka maarmaynin iimaankii uusan asaxaynin biduuni hawey qaarna waxay leeyihiin ma ahee iimaankii haddii aan lala imaanin iimaankii waa asaxaya laakiin naqsi baa gelaya qaarna waxay leeyihiin ma ahee iimaankaba ma dhaawacaye waa uun kamaalaadoo iimaanka ayuu dhammaystirayaa oo waa mustaxabaadka carabku ku dhawaaqa waay haddii laga tago iimaankii ma isdhimayo iimaankii ma dhaawacmayo laakiin waxa weeyaan kamaalkiisii iyo dhammaystirankiisii ayaa la waayay ayib taasi waa mid xubnuhu waxyaalahay sameeyaan sidoo kale qaarna waa qaar lagama maarmaan ah oo haddii la waayo iimaankii uu burayo qaarna ma ahee haddii lala imaan waayo iimaankiibaa isdhimayoo dhaawacmaya qaarna haddii lala imaan waayo iimaankii kamaalkiisii ayaa laga yaabaa inuu lagaaga fiicnaado laakiin iimaankii inuusan dhaawac gaadhin baa dhici karaysa ay macnaa wax way noqonaysa ayib kadalika ictiqaadka iyo camalulqalbiguna waa sidoo kale ahlusunna waljamaca marka saasay qabaanoo waxay leeyihiin iimaanka saddexdaa tiir ku dhisan ama saddexdaa tiir ka kooban ayaa qaybsan oo waxyaabahaasi qaar haddii la waayo iimaankii uu dhammaanayso iyo qaar haddii la helo iyo haddii la waayoba iimaankii joogayay u kala baxayaan khawaarijta iyo muctasiladuna waxay leeyihiin maya ee acmaasha xubnuhu sameeyaan iyo carabku wuxuu ku dhawaaqo iyo camalka qalbiga saddexdaba wixii hoos yimaadaayey waa wada rukni wey haddii qayb ka mida la waayana iimaankii oo dhan waa la wada waayaya masaladu waxay u noqonaysaa asalkii mar marna aan soo tilmaamnayo halil iimaanu kullun laa yatajaza aw yatajaza soo ma khawaarijtu waxay leeyihiin camalka waajibka ah iyo ama ka tegitaankiisu waajib ha noqoto ama samayntiisu waajib ha noqoto camalka waajibka ah dhammaantii waa rukni iimaanka ka mid a ahlu sunusi maxay qabaan fi hadihi ljuziya maxay qabaan camalka waajibka dhammaantii ma rukni iimaanka ka mid ah ya may ma qabaan soo ma rukni iimaanka ka mida ah, ma qabaan laakiin waxay qabaan iimaankiibuu ka mid yahay sax iimaankiibuu ka mid yahay laakiin rukni iimaankii haddii la waayo iimaankiina lala waayayo ma noqonayo khawaarijtuna maxay yidhaahdeen acmaasha waajibkao dhan waa wada rukni sidaas daraaddeed hadduu hal waajiba ruuxu ka tago maxay yidhaahdeen waa gaaloobaya sooma hadduu hal xaaraama sameeyana waa gaaloobaya ahlusunnuhuse maxay yidhaahdeen ahlusunnu waxay yidhahdeen ma ahe ma gaaloobaye waa mu'min weli laakiin iimaankiisii baa dhaawacmay soo ma jeedaan maxay isku waafaqsan yihiin marka iimaanka inay acmaashu ka wada tirsan tirsantahay laakiin waxay ku kala tegayaan khawaarijtuna acmaashoo dhan rukni bay ka dhigeen ahlu sunnuhuna waxay yidhaahdeen acmaasha qaarna waa rukni qaarna waa waajibaad qaarna waa mustaxabaad soo ma jeedid maalan hadda kasoo qaad salaadoo kaleeto salaadda ka qaad salaada markaan tukanayno acmaasha salaadu soo ma jiraan wax rukni ah oo haddii la waayo salaadii burayso waajibaad haddii laga tago salaadii ayna buraynin laakiin ay dhaawacmaysana waa jiraa soo ma mustaxabbaad iyo nawaafil iyo sunan salaaddii haddii laga tago ayna salaaddii dhib gaadhayn laakiin uun kamaalkeedii la waayey soo ma jirto wa kadalika xajka wakadalika soomka soo ma jeedid sidaasoo kale wey marka iimaanku iimaanka acmaashu waa soo kaleeto al-acmaal qaarna rukni weeyaanoo lagama maarmo oo haddii la waayo iimaanka waa buraya soo ma jeed kadalika yani qaarna rukni ma ahe waa waajib qaarna maahe waa mustaxab ahlusunna waljamaca halkaasay marayaan khawaarijta iyo muctaziladuna waxay marayaan camalku dhammaantii waa rukni haddii wax ka mida la waayo iimaankii kulli waa dhammaanaya labadaas wax ka soo hadhaya ma jiro waa gaaloobaya ruuxi macnaha sidaasay marka ku kala tegayaan yani nimanka la yidhaahdo ahlusunna waljamaca iyo muctasile iyo khawaarij oo isku mid ah ayaga laftoodu mid bay ku kala tegi doonaa masaladii noo soo socota oo ruuxa dembi weyn hadduu galo murtakibulkabiira ayay waxoogaa farqiga u dhaxayn doonaan qola waa qoladaasoo waa nimanka la yidhaahdo yacni yacni eh, nimanka koowaad ee khilaafsan ahlu waa kuwa qolada labaad waa nimanka la yidhaahdo jahmiyada jahmiyadu iyagu waxay qabaan iimaanku waa uun macrifatu lqalbi bas waa uun qalbiga ka garo qalbigaagu hadduu garto qalbigaagu hadduu garto shaygani inuu xaq yahay ilaahay jiritaankiisa garato cibaadada inuu leeyahay garato maaragtay rusushii garato garasho bas intaa haddii lagaa helo iimaankaagu waa dhammaystiranya waana saxsan yahay carabka inaad kaga dhawaaqdo lagaagama baahna xubnaha inaad kala timaaddo lagaagama baahna haddaad garato xataa ama u hogaansano ogolow ama ha ogolaanin garasho keliya kugu filan bay dheh markaasaa waxa la yidhi oo ibliisba intaa waa gartay ibliis agtooda mu'min buu ka noqonaya oo lagu ilsaamiyey oo fircoon waa gartayoo mu'min buu agtooda ka noqonaya calaa qaacidatihim oo yahuuddu nebi maxamed iyo risaaladiisa xaqnimadeeda waa garteenoo waxay noqonayaan mu'miniin bay calaa ra'yihim noqonayaan jahmiyada bimujarad qalbigaaga haddaabaad ka garataba kifaaya wayaan bay dheh ayagu waa niman aada u durugsamay qolyaha ugu fog wa qolada xigtaay saddexaadi waxa weeyaan waa nimanka la yidhahdo kullaabiyada iyo ashcariyada wada socda ashaaciradu laba ra'yi bay leeyihin mas'aladan markii la joogo ayagaa aada noo khuseeya maadaama bulshadeennu ay qaar badani sheeganayaan khaasatan wadaadadoodu ashaaciradaas bal inaynu isdul taagno xoogaha maxay ashaaciradu masaladan ka qabaan madhab alsunna waljamaca ma waafaqsan mise waa khilafsan yihin abulxasan alashcari mas'aladan iimaanka laba ra'yi buu ka lahaa ra'yigu wuxuu waafaqsan yahay ahlu sunnuhu waafaqsan yahay oo wuxuu leeyahay iimaanku waa qowlun wa camalun waana sida ku qoran kutubtiisa hadda aan hayo oo maalan waxa weye maqaalaat alislaamiyiinta iyo yacni kitaabkiisa isagana risaalat lahli اsaqr waxaa ku qoran midna waxaa ku qoran inuu ka soo guurinayo aimada salafku inay isku ijmaaceen iimaanku yaziidu wayanqus maqaalaadkana waxaa ku qoran inuu ahlu sunnaha iyo asxaabuulxadiid ka soo guurinayo inay qabaan aliimaanu qowlun wa camal yaziidu wayanqus maqaalaadkana saasaa ku qoran weliba markaasu markuu dhammeeyeybu wuxuu hi aniguna sidaasaan qabaa ra'yi waa ra'yigaasoo wuxuu waafaqsan yahay ra'yiga ahlu sunnuhu waafaqsan yahay atbaacdiisii qaar ka midana way ku raaceen oo rag baa sidaa ku raacay sida abu caliyin athaqafi iyo qalaanisi iyo qolyale iyaguna sidaasay doorteen ra'yi kaluu leeyahay oo uu sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaahi sheegayo inuu ku taqriiriyo kitaabkiisa muujaska muujaska ma hayo marka aniga muujaska ma hayo laakiin muujasku ku taqriiriyo buu leeyahay ra'yigaasi waxa weeyaan wuxuu leeyahay aliimaanu huwa mujaradu tasdiiqi alqalbi wa macrifatihi iimaanku waa uun qalbiga rumayntiisa iyo garashadiisa carabka inuu kaga lagaga dhawaaqo sharti maaha xubnaha in laga sameeyana sharti maaha ra'yiga ayaa iska lahaa marka jahmiyadaa iska lahaa soo ma jeed ra'yigii jahmi waay سيدا درادد الأشاعرة في هذا الباب جهمية آه، باب الإيمان هي تعريف كيسة الشاعرة جهمية كيسة وحال السيدا مري والرأي قاد دنب مري جماهير الأشاعرة هل كاسي مري ساسي معنا وانا الرأي قاد تقريرنا يوه باقلاني أتقريرنا جويني يوه بل وحيليهين هو الذي استقر عليه المذهب madhabka ashaaciradu sidaasuu ku sugnaaday oo ra'yigaasay qaateen kutubtooda marka sidaasaa laga soo guurinaya ayib inay macnaha wax weeyaan oo ra'yigaas abulxasan alashcari oo kutubtiisa qaar ka mida ah ku taqriiriyey ayay qaateen oo rayiga murra'yiga maaragtay ah ra'yiga jahmiyada ah isla ra'yiga laftiisa ayaa waxaa taqriirinaya malaha kutub kale haddaan uga soo gurino tamhiidka baaqilaani iyo wadaadada in badan inaysan garanin baa laga yaaba lakiin bal kitaabkay garanayaan aan uga soo guurinno kitaabka waa kitaabkii tuxfatulmuriidki jawharatu tawxiidkii soomaalidu taqaaniba bal jawharatu tawxiid iimaanka muxuu ka qabaa waa wixii soomaalida tawxiidka u ahaa haddana wadaadada tawxiidka u ah meelaha taagtaagan wuxuu yidhi laqaani markuu odhanayay markuu matala wax weeyaan laqaani waa ninka shicirka iska leh ah oo jawhar tawxiidka iskale ayib yani burhaan diin baa iska leh oo isaga lft isaga dhanba macnaha wuxuu ahaa dhimashadiisu waa kun iyo afartan iyo kowgii buu dhintay kun iyo afartan iyo kowgii maxaa laga hadlaya annaga waxaan ka hadlayna waa waa goormo culimmadaan ka hadlayna goormo ah waa qarnigii koowaad iyo qarnigii labaad iyo qarnigii saddexaad baan ka hadlaynaa soomaalidan oo tawxiidka haystaan ee jawharatu tawxiidkoodu wuxuu ka bilowdaa kunkii wixii ka dambeeyey soo wax la yaab lama saas way macnaa laqani wuxuu leeyahay oo iska le jawharatu tawxiid wuxuu yidhi markuu iimaanka qeexayay wafusira aliimaanu biاtasdiiqi wاlnutqu fiihi اlkhulfu biاtaxqiiqi uu sii wado wuxuu yidhi faqiila sharطun kaalcamal waqiila bal shatrun wاlslaam ashraxana biاlcamal baydkaasuu leeyahy wuxuu yidhi wafusira waa la fasiray aliimaanu iimaankii baa la fasiray bitasdiiqi baa lagu fasiray buui innaga maxaan hadda ka soo guurin inay qabaan aliimaanu huwa tasdiiqu alqalbi wa macrifatuhu soo ma hayn wuxuu yidhi wafusira waa la fasiray aliimaanu iimaankii waxaa lagu fasiray bitasdiiqi baa lagu fasiray qalbiga uun rumayntiisa bas carabka in lagaga dhawaaqo ma baa waa la isku khilaafay buui wuxuu yidhi wanutqu ku hadlid fiihi dhexdiisa alkhulfu khilaaf baa ahaaday bitaxqiiqi xaqiijin masalada marka la xaqiijiyo cinda alashaacira iimaanka in lagu dhawaaqo carabka lagaga dhawaaqo ma shartibaa mise ma aha khilaaf baa dhexdooda yaalla buuri khilaaf waa isku khilaafsan yahi camal hadda weli lama gaadhinoo ogaada camaluljawaarix warkooda lama hayo warkiisa lama hayo weli waxay isku khilaafsan yihin muxuu yahay wuxuu isku qaybsanya waxa weye annutqu billisaan iimaanka shardi ma uu yahay rukni miyaa mise rukni maaha saa laisku khilaafsanya wuxuu uhi wannutqu fiihi alkhulfu baa ahaaday bitaxqiiqi xaqiijin maxay isugu khilaafsan yihin faqiila waxaa la yidhi buu yidhi shartun weeye carabka in lagaga dhawaaqaayo waa sharti kalcamali xaaluu la mid yahay wa qiila waxaa la yidhi bal iskaba dhaafee شرط ما اهي شطر ونس والركن مركز عربك إن لقد نواق الله والرأي ما نسوه خلاف سنة يقول هذا يعني معاشر أشا... أنه نهي أشاعر دي مي قرى وحي ليهن عربك إن لقد وقاي وشرطي قال له وحي ليه ما هي شرطي ما هي وشطري يعني هو جزء قبل كم دواء شيء gobolka ka mid a ah marka waa rukni qolana waxay leeyihin waa rukni oo haddaan iimaankii carabka lagaga dhawaaqin maba asaxayo qaarna waxay leeyihiin ma ahee waa uun shardi ka baxsan iimaankii waa ka baxsan sida camalkoo kale buu bayjuuri oo isaguna sharxay baa marka sii faahfaahinaya bal isagana wax yaraan hadalkiisa ku dar meesha uu yidhi wa fusira aliimaanu bitasdiiqi wuxuu yidhi wuxuu ku fasiray التصديق المعهود شرعا وهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وعلم من من الدين بالضرورة وسيوده وحولي وحفصر مركا آه والمراد بتصديق النبي في ذلك وحولي الإذعان لما جاء به والقبول له وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار aladiina kaanuu yacrifuuna xaqiiqata nubuwatihi wa risaalatihi waxoogaa uu soo yaro dhaweeyo wuxuu yidhi markaan leenahay tasdiiqu lqalbi baa iimaan la yidhaahdaa lagama wado uun garashada qalbiga ee waxaa laga wadaa garashada iyo qalbigu inuu u hoggaansamo ogolaado soo ma jeed ogolaanshahaas waxaa la yidhaahdaa camalulqalbi soo maynaan kusoo sheegi marka taqriiban wuxuu wadaa inuu yidhaahdo waa qawlulqalbi iyo camalulqalbi ama mas'alatu llisaan ayada waxa weeyaan muran baa ku jira markuu ka hadlayey faqiila shartun kal camal waqiila bal shatrun markuu sharxayay wuxuu yidhi shartun iyo sharun shartuntuu sharxaya ay khaarij min maahiyatihi buuri shardiga iyo rukniga laba kal macnoay u kala sameeyaan shardiga waxaa la yidhahdaa shaygu markuu ka baxsan yahay shayga uu shardiga u yaho bannaanka ka yahay shardi bay yidhahdaan uunan ka maarminna ruknigana waxaa la yidhaahdaa shayga gabal ka mid iyo qeyb ka mida wey wuu ku dhex jiraa haygaas saasuu marka uu qeexayo manaa shardigii uu qeexay wuxuu yidhi inuu iimaanku carabka in lagaga dhawaaqaay uu sharti yahay wuxuu yidhi wahada alqowlu limuxaqiqii alashaacirati waalmaaturidiyati wahayrihim buuri inuu sharti yahay waxaa qaba muxaqiqiinta ashaacirada iyo maaturidiyada qaba buuri markaasuu wuxuu sheegay shardigii laba fahan haddana ka qaateen buuri shardi markay isla garteen inuu yahay annutqu billisaan bay haddana isla fahmi waayeenoo war shardiga maxaan ka wadnaa bay dhaheen sidiisaba shardigan maxaynu ula jeednaa way isku khilaafeen buuri fahamkii baa ku kala tegey wuxuu yidhi waqad fahima aljumhuuru ana muraadahum annahu shartun liijraa'i axkaami almu'miniina calayhim من التوارث والتناكح والصلاة خلفه وعليه والدفن في مقابر المسلمين ومطالبته بالصلوات والزكوات وغير ذلك لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانا إلا أنه باطن خفي فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه لتناط به تلك الأحكام مركز أحر فمن صدق, فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في الأحكام الدنيوية بل آه، قلنا الجماهير تضوحي كنت جنبولي شرطك إن لقوضه بمعنى إن عربك أو أوكاقا واقعي وحي الشرط أتهي أحكام adduunyada إن لقد دريري oo مؤمن أهان ahaan loola أحكام axkaamta وهو معناه أه maalan in loo guuriyo in uu dhaxlo in lagu tukado gadaashiisa in salaada lagu xidho qubuurta muslimiinta in lagu aaso salaada tuka in la yidhaahdo sakada bixi in la yidhaahdo iyo waxyaalaha la midka dadka mu'miniinta looga baahan yahay kuwaas ayaa waxay ku xidhan inuu carabka kaga dhawaaqo leanna wixii hadduu qalbiga ku jiri lama oga sooma lama oga waxaan ku ogaan karnaayoo mu'min ahaan uun aan uga soo qaadi karnaa uga ictibaarin karnaa inuu carabka kaga dhawaaqo laakiin haddii uusan carabka kaga dhawaaqin annaga mu'min axkaamtiisa adduunka siin mayno qalbigiisase hadduu ilaahay qirsan yahay carabka yayuusan kagaba dhawaaqine ilaahay agtiisa mu'min buu ka yahay annaga agtannadana gaal baan ka soo qaadaynaa annaga agtannada gaal baan ka soo qaadayna limaada leanna wuxuu leeyahay carabkii kagamuusan dhawaaqin lianna maanaan garan markaa inuu mu'min yahay saas daraaddeed gaal ahaan baan ula dhaqmaynaa laakiin gaal ahaan annaga aan ula dhaqanne waxaa dhici karta ilaahay agtiisa inuu mu'minka yahy oo see u dhici kartaa leanna waxa weeye tasdiiqii qalbiga inuu qalbigiisa ku jiroonaan ka warhaynin baa dhici karta buu leey soo ma jeed adiga war badan iyo turuhaad aan meesha ku jira waye warkiisu wuxuu isugu imaanayaa aliimaanu huwa atasdiiqu wa macrifatu lqalbi saasuu ku cadiyay عمل إساق سيدي سبا عند الاشاعره وعند الماتريدية إيمانك شرط شرط كمال وحنا كده عمل عمل الجوارح شرط بيكو أرنا يو كتبت قارك وحضر كيسا يوكو والعمل شرط لكن شرطه ما شرط كمال با مسه وشرط صحة وشرط كمال بيكو وشرط كمال تارو بعد يو سوء سي سيولي بوحوري كالعمل مركو مريي بوحولي في مطلق الشرطية وإن اختلفت جهة الشرطية في, المجب في المشبه والمشبه به لأن السابق إما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية أو لصحة الإيمان على ما مر وهذا عمل كبكوذا وهذا شرط كمال على المختار عند أهل السنة فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال ومن تركه فهو مؤمن بولي Ah. yacni waxa weeyaan camalku cinda alashaacira waa shartu kamaal ruuxii camal oo dhan ka taga ashaaciradu waxay leeyihiin waa mu'min weligaaba camal ha samaynin weligaaba ha camal ha samaynin adiga waxa weeye carabkiibaaba baaba laysku haystaa ku dhawaaqiisiiya camal xaggee jooga camalu larkaan iyo camalu ljawaarix cinda alashaacira ka mid ma aha arkaanta iimaanka ka mid ma ayib laba mid bay noqonayaan marka ghullaat lmurji'a iyo jahmiyay noqonayaan oo waa markay yidhaahdaan aliimaanu huwa atasdiiq wa macrifat lqalbi maxay noqonayaan markaa jahmiyay noqonayaan hadday yidhaahdaan aliimaanu huwa alictiqaad walnutqu billisaan maxay noqonayaan مرجئة الفقهاء نمل اللي رضي نقنيه مرجئة الفقهاء أو مرجئة قيب كم إذا معنا مرجئة الفقهاء يا إما جهمية يا إما مرجئة لبضوا يعني وحويا لبضوا لبضوا لبضوا طائفة ولبضوا طائفة النصوي أشاعر ذو مركة وحويا ليسوا من أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بل هم إما أنهم مرجئة وإما أنهم jahmiye murjiada kaba sii daran bmana saas way mana cinda taxqiiq ayib masaladaasi marka waxaynu saa ugu yardheeraannay taqriiban inaan muujinno ashaaciradu ashaaciradu ahlusunna waljamaaca weeyaan oo annaga ahlusunna waljamaaca bay dadka dhagahooda ka buuxiyeen khaasatan caamada ilaa haddana ay ku doodayaan أئمدي السنة إجماعوذي إني خلاف سيهين وأكثر من مسألة أيكو خلاف سيهين إني إثباتي أبانت وأن زعمي يشاق دهين زعمي يشاق النقل من كتبهم إيو وهي أي قبين إيو أئمدوذي إيو هذي السكنة تمرك وحوة وورس كعب شاقتك إيو حقيقة تيرتا إمرك إني يعني كالعداته ووحلو باهيه الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة في جل مسائل الأصول ساسوي معنا في جل مسائل المسائل أصوشة inteeda badan ashaaciradu ahlu sunna waa ku khilaafsan yihin qaar badanna waan soo marnay qaarna haddaan dul joognaa qaarna waan mari doonnaa insha allahu tacala ayib fii bacdi alusuul bay ku waafaqsan yihiin ayada lafteedana waxoogaa kama marhnaa sida masaladan soo marnoo kaleeto masalatu ru'ya soo minaa soo marn tabaaraka wa tacaala way sugeen haddana maca dalika waxa weeyaan waxay daba dhigeen hadal keenaya in ay haddana buriyaan oo tanaaqud ah soo maa مسألة كلام الله بين صامرنا مسألة الاستواء بين صامرنا صفات كانوا صامرنا انت سو مسألة ووين أصول أبي أهل السنة كوقي لبسيهن المعنى طيب مسألة ومسألة سوح وحويان ومسألة الإيمان هي تعريف كيس وحيونا دبر المؤلف مؤلف كو انت انو دري ورتتا انت انا بحن أبو الحسن الأشعري النص كيس سوق قورينو كتاب كيسا وكل يهي مثلا risaalatu ila ahli thaqr wuxuu yidhi waajmacuu salafkii buu ka hadlaya waajmacuu cala ana aliimaana yaziidu biاlطaacati wayanqusu bilmacsiya safxada laba boqol iyo toddobaatan iyo laba hadalka labaad waa hadalkiisa uu ku leeyahay markuu ka hadlayay asxaabuulxadiidka uu ku leeyahay maqaalaadka wuxuu yidhi wayuqiruuna biana aliimaana qowlu wacamal yaziidu wayanqus waxay qirayaan asxaabu alxadiidka iyo ahlu sunnuhu iimaanku inuu yahay qowl iyo camal wuu ziyaadaa wuuna nusqaamaa taa hadalkaasina wuxuu ku yaallaa maqaalaadka ayib sheekh cabdilqaadir jilaani sooma daba dhigno sheekh cabdilqaadir jilaani bal isagan ha fiirin الشيخ عبد القادر الجيلاني isagana waa ka hadalkiisa في kitaabihi الغuنية لحدن يلاو صفحات هذا سيساونا كشان وحيري فصل بوتي ونعتقد أن الإيمان قول باللسان ومعرفة بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويقوى بالعلم ويضعف بالجهل وبالتوفيق يقع كما قال عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وحول وما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقصان وقال الله تعالى وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وقوله عز وجل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما روي عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهم أنهم قالوا الإيمان يزيد وينقص وغير ذلك مما يطول الشرح هبود طيب wuxuu leeyahay iimaanku waa qowl carabka lagaga dhawaaqo qalbiga garashadiisa xubnaha samayntooda daacaduu ku siyaadaa yacni macsiyadana waa ku nusqaamaa cilmiga wuu ku xoogaystaa jahligana waa ku daciifaa wuxuuna ku dhacaa waafajin ilaahay subxana wa tacala aayaadkiiyo marka nusuustii buu keenay markaasu wuxuu ka dambaysiyey waqad ankarat fiiri waqad ankarat alashcariyatu ziyaadata aliimaani wa nuqsaanihi buuli أشعريدي ويدي دور إيمان النسقام دي سي السيادة دي سي أشعري ويدي دور عبد الغد الجلال طيب مركز سي وذي هذا العدو قيام بضم بهالك سي وذا عيدو وبهار مركز هالكا هكرر هستسو الشيخ عبد القادر الجيلاني أشاعر ذو كسور جدا دريقوين قزوفية ذو وركو ديسكبه دا يقوم يالو شاك بوله حتى أشاعر ذو كسور جدا صوبة مركز عبد القادر الجيلاني وكا ninkii la dhihi jiray eh, abulxasan alashcarina waa kaa ka horreeyey alimaamu shaaficina waa nagii ka soo guurinay inuu yidhi qawlun wa camalun wa walaa yujziu axaduha min alaakhar waa ictiqaad iyo nudqi iyo camalularkaan mid midka kale kaaga filanna ma jiro soo ma waa tii masaladii horay la mid tahay marka haddii abulxasan la raacayana waa kutubtiisi haddaad jiilaani raacayseenna jiilaani waa kan haddaad shaafici raacayseenna shaafici waa kan haddaad a'immadii salafka iyo ijmaacoodii raacayseenna intaaba ka fiican kitaab ilaah iyo sunno nabi haddaad raacaysaanna warku intaaba lamaba soo gaadheenba jiilaani iyo walaa ashcari lama soo gaadheen soo ma kitaab iyo sunna haddii la raacayo warkanba ma yimaadaba macana waa horaaba lagu kala dhicin marka sidaasay culimmadu isku raacsan yihiin amaa warka ashaaciradu war jira ma aha waa war baatil awal ayib مسألة اللباد إيمانك ينوش شيء ومعنا وحويان وهذا الكيس يكون شيء وحي هيد إيمانك هو سيادة وأنا إسلمة مسألة دي هلا فرع كتاعي سيادة إيمانك هي النقصان تيس القرآن كايا كتصي والله سبحانه وتعالى آيات كيسة يعني وزيدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى يددك مؤمنين تي إيمان سياسة إيمانك هو سيادة اليوم أكملت لكم دينكم سيدابا كلماتك الدين والتقوى والإيمان كلمات كاسي وكلمات اسكم معنا دول الشيخ الزهر المنسيمي عليه رحمة الله يسيده كل شيء في كتاب الإيمان وكلمات وحوليه هاي اسكم معنا الله يستعماله الإمام البخاري عليه رحمة الله صحيح سووه بابي في كتاب الإيمان بكو بابي يعني وحو إيمانك حدو إنو نسقاميو يو سيادة لي آياتك عدية وحكم ده إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وارك إيمانك يزيد انت صدا زيادة كتصين أو النقصانتي يا ساسة هذا الكش عبد القادر الجيلاني هذا من يجري سمح kullu maa qabila ziyaadata yaqbalu nuqsaan soo ma shay kasta oo ziyaado aqbali kara naqsina waa aqbali karaa saas way manaa leanna haddii laba shay lagu yidhaahda mid midkanaa siyaadsan ka kale soo ma dhimana marka kan loo fiiriyo ka siyaadsan ka kale waxbaa ka dhiman soo ma marka dhimanaanshaha iyo siyaadadu waa iswadaan ayib نصوص تقار كيدو لغا فايدي سنة وابتشرا سيدا حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين دور كمر كله هل دي صلى الله عليه وسلم نقص الدين بمعنى نقص إيمان آه. لأنه وحويان طاعات كالنقص قوضه ونقص الإيمان طيب حديث تكتوس يسا إيمانك إنه كالبضيه يعني وحويان أعماشنا أي قليس إعانك وحديثك حديثك عنك وحديث شعب الإيمان حديث شعب saas maanaa xadiidkii nabigu udhihi jiray sal lla alay waslam aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba adnaa aclaaha qawlu laa ilaha ila allah wa adnaaha imaadat اlأdaa can الطariiq wاlxayaau shucbat min aliimaan soo ma artaan qawlu laa ilaha ila allah waa carabkii soo ma imaadat aladaa can ariiqna waa camal ljawaarix soo ma leanna qashinka inaad jidka ka qaaddo waa camal xubnuhu qabanayaan waalxayaau min aliimaanna alxayaau asalkiisu waa camalu lqalbi waa soo saas maa saas daraaddeed baa xadiidku wuxuu shamlistay qowlu lisaan iyo camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix intaba nebigu wuxuu ku sheegay inay iimaan yihiin soo ma soo xadiis qaadica maaha ta kale xadiisku uu ku cadiyey waxa weeye nebigu wuxuu yidhi markuu shucabka iimaanka ka hadlayey aclaaha buu yidhi soo ma midda ugu sarraysa soo in kuwa ka hooseeyaan kuma tusayso wa adnaaha buu haddana yidhi marka waxa weeye fiihi aclaa wa fiihi adnaa wa fiihi wasat alaysa kadalika labadaba marka uu ku tusaya wuxuu ku tusayaa tacriifka iimaanka waxaa kaloo uu ku tusayaa iimaanku inuu siyaado oo nusqaamana wuu ku tusaya macnaha sidaas ayaa ijmaaca salafkuna ku duraarsaday nusuusta qur-aanka iyo sunnaduna ay ku tusayaan oo macnaha wax weeyaan laysku raacsan yahay ayib masalada uu inoogu xijin doono waa masalada isla masalada calaaqala leh ah oo murtakibulkabiira ruuxa dembiga weyn galay intana horta taa ka gudbin in iimaanku siyaadayo oo nusqaamayo ahlu sunnaha ayaa ku khilaafsan ya masalada ayaa ku khilaafsan sharaxeennii hore haddaad la socoteen waad garan kartaan murji'ada kow oo murji'adu maxay qabaan iimaanku inuu yahay hal shay oon qaybsami karin oo ziyaado iyo nuqsaan aan aqbali karin soo ma ayib dadkuna ku wada siman yihin qolada labaad ee iimaanka siyaado iyo nuqsaan aan u oggolayn waa kuwa khawaarijta iyaguna leanna waxay leeyihiin iimaanka sax laakiin iimaanku waa hal shay ama wuu wada joogayaa ama wuu wada tegayaa laakiin waxbaa ka joogaya waxna waa tegayaa waa diideen soo ma ayib ashaaciradana ahlusunna ma ku khilafsayn is waafaqsayn <laughs> ninkan la yidhaahdo muxuu ahaa saaibsaaxibuljawharada eh, wuxuu tilmaamayaa inay waafaqsan yihiin ashaacirada inay waafaqsan yihin ahlu sunnaha taqriiban oo wuxuu leeyahay allahu mustacaan wuxuu yidhi warujixat ziyaadaة اliimaani bima yaziidu طaacaة اlinsaani wanaqsuhu binaqsiha waqiila la waqiila laa khulfa kada qad nuqila maxaad ka fahanteen ah, waxaan ujeedaa laqani baa sidaas yacni wuxuu leeyahay waxaa la rajaxay iimaanka ziyaadadiisa wuxuu ku ziyaadayaa daacaadka macaasidana wuu ku nusqaamaya waqiila laa waxaa la yidhi maya ma siyaadayo mana nusqaamayo waqiila laa khulfa waxaa kaloo yidhi war khilaafo meesha kuma jira khilaafku waa suuri waa khilaaf lafdi ah adugu warkoodu waa saas culimada qaarkood marka waxay tilmaamayaan ashaaciradu in ay qabaan iimaanku inuu nusqaamayo oo uu ziyaadayo soo ma laakiin tacriifkoodii markaynu dib ugu noqonno tacriifkoodu muxuu ah ay rajaxeen aliimaanu huwa tasdiiq sooma ahayn waxaa laysku waafaqsan yahay oo iyagu ogol yihiin laftoodu tasdiiqu inuusan siyaadin oo uusan nusqaamin mar hadday sidaas tahay asalkoodii wuxuu keenayaa oo laaziminayaa inay qabaan inuusan iimaanku nuqsaanna lahayn ziyaadana lahayn hal shay inuu yahay waana ra'yiga hadda aan maqlayno cabdiqaadir jiilaani sooda muuse ka soo guurinay ah, yani waxay qabaan inuusan iimaanku nuqsaan iyo ziyaado lahayn laakiin sida kutubtooda ku qoran mutaaqiriinta inay isku khilaafsan yihiin una ku midaysnayn taqriiban ayay muujinayaan hada wabillahi towfiiq wa salli allahuma wasallam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi waslem